alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wslى allah cla muxamed wcla ali muxamed wslma tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabaalan calayna caawa oo ay taarikhdu tahay kun afar boqol iyo lix iyo afartankii hijriga bisha rabiicu haanina ay tahay toddobiyo toban waxaynu bilaabaynaa tafsiirka qur'aanka ayaynu bilaabaynaa marka suuraddii ugu horraysay ayaynu markaa caawa aynu markaa bilaabaynaa fasiraynaa suuratu alfaatix aynu ka bilaabaynaa in allahu tacaala aayadda markaynu macnayno ayaynu markaa mufasirka jalaalaynku jalaaldiin asuyuuti iyo jalaaldiin almaxalli tafsiirka ay ku fasireenna aynu markaa sheegi doonnaa markaasaynu hore u soo sheegnay tafsiirka laba shiikh baa wada qoray waa jalaaldiin almaxalli iyo jalaaldiin asiyuuti oo sheikh iyo arday isu ahaa waxaa bilaabay jalaaldiin almaxalli maxamed ibni axmed almaxalli ashaafici ayaa markaa bilaabay laqabkiisuna uu ahaa jalaaldiin wuxuu fasiray suuratulkahfi ilaa birabbi innaas tafsiirka wuxuu ka bilaabay markuu fasiraayey suuratulkahfi ilaa birabbi innaas buu fasiray qul acuudu birabbi innaas haddana faatixada ayuu fasiray markuu intaa dhammeeyey ayaa geeridii ka soo gaadhay dabeedna ardaygiisii oo jalaaldiin asiyuuti ah cabdiraxmaan asiyuuti raximahum allah ayaa markaa dhammaystiray isagoo ka bilaabay tatimadiisa suuratulbaqara awalkeeda ka bilaabay waa sababta futuuxaatu ilaahiya dabcadihii hore ee markaa waxaweye qadiimka ahaa ee xalabiya ay taabiceen waxay ku taallaa faatixadu birabbinaas dabadeeda ayay ku taallaa si waxa weeye suyuudii yacni halkuu ka bilaabay ay noqoto awalka in laga soo bilaabayo marka hadda faatixadaynu ka horraynaynaa qaala alimaamu jalaaldiin almaxaliyu raximahu llah suuratu lfaatixa suuratu lfaatixa makiya suuradda suuratu lfaatixa liha waa makiya khilaaf yar baa galay oo qaar baa yidhi waa madaniya laakiin saxiixu waxay tahay waa inay makiya tahay waana sida jamaahiiru ahlilcilmi ay ku tageen qowl shaada weeye qowlka odhanaaya waa madani nebiguna calayhi salaatu wasalaam cahdigii maka dee waa tukan jiray salaadaha faralkaana waxaa la waajibiyey fii makka wakhtigu maka ku sugnaa fii cahdi makka leylat alisra waalmicraaj baa la waajibiyey ka horna nebigu waa tukan jiray calayhi salaatu wasalaam marka in la yidhaahdo muddadaa uu nebigu tukan jiray ee maka ku tukan jiro oo dhan yacni faatixa ma lahayn markaa salaaddiisu waa arrin markaa khalad oo ansax ahayn riwaayaad kala soo wariyeyna waxay sheegayaan inay maki tahay ayay sheegayaan maki iyo madani maxaa looga jeedaa maki waxaa looga jeedaa haddii la yidhaahdo suuraddu waa makiya nasalat qabla hijrati rasuul sala allahu aleyh wasalam waxay soo degtay intaa nebigu calayhi salaatu wasalaam maka ka hijroon oo madiine u hijroon ayay soo degtaa looga jeedaa suuradda makiga ah walow makaba makabayayna ku soo degin haddii la yahay waa madanina waxaa looga jeedaa nasalat bacda hijrati rasuul sala allahu aleyh wasalam madani haddii la yidhaahdo weeye oo madiinaa loo nisbeeyey waxaa loo jeedaa cahdigii madiinay soo degtay ee makaankay ku soo degtaa madiina a muraadku ma aha ee zamanku nebigu madiine ku sugnaabay soo degtay walow markaa makaba ha ku soo degto ama madiine ha ku soo degto ama meel kaleba ha ku soo degtee markaa taana saas yadaa weeye marka suuraddani sida saxiixa ah ee ahli ahlicilmina ku tageen waa suura makiya weeye magacyo badan bay leedahay alfaatixa la yidhaahdaa ummulkitaab baa la yidhaahdaa ummulqur'aan baa la yidhaahdaa sabcaalmasaani baa la yidhaahdaa ruqya la yidhaahdaa kaafiya la yidhaahdaa asmaa badan bay leedahay sabcu aayaatin bilbasmalati in kaanat minha waana toddoba aayadood ay hiya sabcu aayaat waa toddoba aayadood bilbasmalati ay maca albasmala isimku xaaluu weheliyo ayay markaa toddoba aayadood tahay in kaanat minhaa hadday basmaladu oo bisimka bismi illaahi araxmaan araxiim minhaa hadday faatixada ka mid tahay khilaaf baa ku jiro oo a'immada madaahibta isku khilaafay oo marka waxa weeye bisimku ma ka mid yahay faatixada mise kama mid ahaa yacni waa la ysku khilaafsan yahay imaamu shaafici wuxuu qabaa in markaa bisimku uu ka mid yahay suurat lfaatixa uu ka mid yahay wakadalika suurad walba awalkeedana uu ka mid yahay marka laga reebo tawba saas yadaa buu imaamu shaafici uu qabaa a'immada badankooduna waxay qabaan in awalka suwarka aanay ka mid ahayn bisimku aanu ka mid ahayn ayaa a'immada badankooduna ay markaa qabaan marka waxaa weeye toddoba aayadood inay tahay waa laysku waafaqsanya ma bisimka ha lagu daro ama yaan lagu darin waayo toddoba laga qaadanaya walaqad aataynaaka sabcan min almathaani waxaannu ku siinay toddoba mahaanida ka mida faatixadaa loo jeedaa marka toddoba aayadood inay tahay qur'aanka ayaa sheegaya oo tilmaamaya marka toddoba aayo oo biitifaaq inay toddoba aayadood tahay haddii la yahay toddobada aayadood bisimkaa ka mid ah waxay noqonaysaa bisimku waa aayad ka mid ah oo waa aayadda koowaad bay noqonaysaa haddii la yidhaahdo bisimku kama mid ahaa ilaa dhammaan culammadu waa isku waafaqsay yahin toddoba aayadood tahay haddii la yidhahdo bisimku kama mid ahaa aayaddii toddobaad meeday siraada aladiina ancamta calayhim halkaasaa aayaday yidhaahdeen a'immada kale hayri lmaqduubi calayhim wala adaalliin iyaduna waa aayad bay yidhaahdeen marka taa dambe ee dheer bay laba u kala qaybiyeen markaasay waxay laba aayadood bay ka koobantahay tahay sidaasay toddoba ku noqonaysaa bay yidhahdeen marka yacni jalaaluddiin maxalli isagoo shaaficiya ayuu a'immada kale siday qabeenna sheegayaa sidii shaafici qabayna sheegaya sabcu aayaatin bilbasmalati in kaanat minha toddoba aayadood weeye bilbasmalati bisimku xaaluu weheliyo ayay toddoba aayadood tahay in kaanat minhaa in kaanat hadday ahaato ay hiya basmaladu minhaa mid ka mida suuradda ka mida hadday tahay oo faatixada ka mid a basmaladana waxaa loo jeedaa bismi illaahi alraxmaani alraxiim baa loo jeedaa wasaabicatu ta toddobaadna siraata aladiina ilaa aakhirihaa aayadda toddobaadna waa siraata aladiina laga bilaabo ilaa dhammaadka markaa suuradda isku aayad bay noqonaysaa taasi waa qowlkii hore wa in lam takun minhaa haddaynay basmaladu oo bisimka ahi aynay ka mid ahayn faatixada waa sida a'immada kale qabaane faalsaabicatu aayadda toddobaad hayri lmaqduubi calayhim ilaa aakhirihaa hayrilmaqduubi laga bilaabo ilaa aakhirkeeda ayaa noqonaya aayaddii toddobaad noqonaya waa sida a'immada kale u qabaan wa yuqadaru fii awwaliha quuluu waxaa la qadarayaa awalkeedana yacni quuluu baa la qadarayaa oo hadalkan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin addoommada ilaahay u laqimaya inay sidan yidhaahdaan sidan ilaahay u ammaanaan yacni hadalladan marka ay ku hadlaan ducada iyo ammaanta iyo tawxiidka inta mid walba ka kooban marka waxa weeye quuluu baa la qadarayaa yacnii dhaha alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan alraxiim ila aakhirihi waxaa sidaa loo qadarayaa quuluu liyakuuna maa qabla iyaaka nacbudu munaasiban lahu waa si uu u noqdo waxa ka horreeyaa iyaaka nacbudu hadalka ka horreeye ammaanta iyo xamdinaqa ahi waa si uu u noqdo munaasiban lahu mid u munaasiba ah oo waafaqaya yacnii lahu ay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waayo iyaaka nacbudu waa inay markaa hadalkii addoommada tahay oo ay markaa cidda odhanaysa adigaannu ilaahu ku caabudaynaa ma ilaahay baa isku odhanaya adigaannu ku caabudaynaa may addoommadaa loo laqimo addoonkaa odhanaya addoommada ayaa waxay odhanayaan iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin markaa siday xatman u tahay halkaas in la qadaraayo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin addoommadu inay odhanayaanoo quuluu la odhanaayo sidaa dhaha ayaa hadalka horena si isu waafaqo oo cid keligii marka ay u wada tidhaahdo oo loogu wada laqimo ayaa awalkaba alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka la bilaabayaba quuluu la qadarayaa oo waxay noqonaysaa addoommadii baa leeyahay sidan ilaahay ku ammaana ugu mahadnaqa ku ammaana yacni sidan ugu tawxiidsada sidan ku barya ilaahay yacni marka waa talqiin addoommadii loo laqimaayo oo la baraayo liyakuuna si uu noqdo quuluu waxaa loo qadarayaa liyakuuna si uu noqdo maa qabla iyaaka nacbudu iyaaka nacbudu waxa ka horeeya oo ah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani alraxiim maaliki yowmi iddiin yacni hadalkaa ka horeeya ee xamdinaqa iyo ammaanta ah iyo asmaada ilaahay allah lagu ammaanayo munaasiban lahu lahudu xaggee u noqonaysaa damiirku wuxuu u noqonayaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin maquulka ah hadalkan si uu u noqdo mid u munaasiboo iswaafaqayaan yacni markaa ayaa loo qadarayaa awalka looga qadarayaa oo xaggee iska waafaqayaan bikownihi ay bisababi kownihi ahaanshihiisu ahaado hadalkaa hore min maquulilcabdi yacni addoonku wuxuu odhanaayo si uga mid noqdo addoonkii baa leeyahay sidan dheh yacni markaa dabeedna markaa wuxuu noqonayaa hadal iswada waafaqsan oo dhammaan addoommada loo wada laqimay ayuu noqonaya bismi illaahi araxmaani araxiim bismillaahi magaca allah baan ku bilaabay ama bismillaahi magaca allah baan ku akhrinayaa allahaasoo arraxmaani kii naxariista ballaadhan ku sifaysnaa ahaaday allahaasoo alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinaayo cidduu doono khalqigiisa ka mida ahaaday ama bismillaahi yacnii magacyada allaah oo dhan isim kastoo allah u sugnaaday ee la yidhaahdo yacnii waxa weeye idaafadu waa bimacnaa laam la yidhaahdo oo laga tilmaamayo ismiga allah u sugnaaday oo asmaada u sugnaatay oo dhan ku wada dhacaysa asmaada ilaahay oo dhan ayaan ku bilaabayaa allahaasoo arraxmaani kii naxariista caamkaa naxariisanayay ahaaday oo gaal iyo muslimba u naxariisanaayey if iyo aakhirabana naxariisanaayey allahaasoo arraxiimi si gaara muuminiinta ugu naxariisanayay ahaaday ayaan magiciisa ku bilaabaya ama ku akhrinaya alxamdu mahadoo dhan lilaahi allah baa mutaystay ama lilaahi allah baa la gaara allahaasoo rabbialcaalamiina khalaa'iqdoo dhan u rabbi ah khalaa'iqdoo dhan u rabbi oo mulkiya oo barbaarinaya oo nicmooyinkiisa ku barbaarinaya allahaasoo arraxmaani kii sida caamkaa u naxariisanayay ahaaday alraxiimi kii sida gaarkaa ugu naxariisanayay addoommada mu'miniinta ahaaday ama alraxmaani kii naxariista ballaadhan ku sifaysnaa ahaaday alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinayay cidduu doono khalqigiisa ka mida gaadhsiinayay ahaaday maaliki yowmi iddiin allahaasoo sifaad baad ka wada dhigi allahaasoo maaliki yowmiiddiin yowmuddiinka oo qiyaamada ah kii mulkinayay ahaaday ee lahaa maliki iyo maaliki baa labadaba la akhriyo waa laba qira oo sabci ah maliki yowmi iddiin iyo maaliki yowmiiddiin waa sababta alifka loogu taagi waayey yacni maada miimka loogu taagi waayey alifka oo waxaa loo qoraa rasmiga musxafka laamka iyo miimku iyagoo isku xidhan baa la qora dabeedna alalif alkhinjariya alifkii markaa waxaa midyada yaroo kaleo soo laalaada ahaa ayaa xagga sare markii dambe lagu qoray waa marka taasi waxa weeye waa xaggii yani marka waxa dabdiga markaysaga wey waa xaggii dabdiga wey alifkii dheeraa waxaa loo qori waayey waa sida labada qiraa'aba ay u ixtimaali karto u aqbali karto ayay saxaabadu ugu qoreen yacni xarakaadkan iyo sukuunkan iyo shadkan iyo alifka yara soo laalaada ee alif alkhinjariya kullu daalika saxaabadu may qorin yacni dhibcaha xataa kumay qorin mar dambaa markaysaga lagu qoray yacni rasmiga waxay ugu tala galeen hay-ada marka kelmaddu u qormayso qaybkeeda inay u qoraan dabaed markaa qiraa'aadka kala duwan si ay u waafiqi karto yacni markaa si kastoo loo akhriyeyba ay markaa u waafiqi karto markii dambaa marka waxaan yacni markaa lagu sameeyey yacni dabdigan lagu sameeyey iyo dhibcayntan iyo naqdigan iyo markaysaa caynkaa lagu sameeyey naqdulijaam iyo naqdulciraabba maaliki yowmiddiin waa kii mulkinaaye lahaa yowmiddiinka maalinta abaalmarinta khalqiga la abaalmarinayo addiin waa aljaza weeye kamaa tadiinu tudaan marka addiin waa abaalmarinta weeyaan yowmiddiinna waxaa loo jeeda yowmu alqiyaama loo jeeda maalinta qiyaamada weeye maliki yowmiiddiin haddii la akhriyo qiraa'ada kalena waa qiraa'a sabciye oo quraada badankooduba waa akhriyeene waxay noqonaysaa waxa weeye boqorkii maalinta qiyaamada yacni markaa boqorka ka ahaa yacni boqorkii maalintaas iyadoo markaa ifii aakhiraba ilaahay boqor ka yahay ayaa haddana waxaa aakhiro loo gaar yeelay adduunyada sheegashooyin baa jirtay anaa halkan ka boqora anaa ka taliya caynkan maalintaa sheegashooyinkaa go'ays yaa liman ilmulku lyowm lilaahi alwaaxid alqahaar markuu ilaahay yidhahdo ana almalik ayna muluku alard anaa boqor ah boqorradii dhulku meeye boqorradii dhulku meeyo liman ilmulku alyowm mulkigu maanta iyagu u sugnaaday markaasuu allah isu jawaabaa lilaahi alwaaxid alqahaar markaas sidaasaa loo soo gaar yeelay wa ilaa fi dunya walaakhira isagaa marka waxaaan allah melik iyo xaqiiqiga ahaaday iyaaka iyaaka adigoo keliyaanu nacbudu ku caabudaynaa ilaahayow cid kale ma caabudayno xasri baa laga qaadanaya waa koobisoo laa ilaaha ila allahu bay la macno tahay yaa laa nacbudu ilaa iyaakay ka dhigan tahay adiga mooyaane cid kale caabudi mayno taasina waxay markaa la macno tahay laa ilaaha ila allah ila laa ilaha illa allah macnaheedu waxa weeye anlaa tacbudu ila allah haddama aragta qul ya ahla alkitaabi tacaalow ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shaya anlaa nacbuda ila allah waxay la macno tahay laa ilaaha ila allah waqad khalat innuduru min bayni yadayhi wa min khalfihi anlaa tacbuduu ila allah cibaadada allah lagu xasrinaya halkanna xasriga waxaa laga qaadanaya iyaada la hormariyey baa laga qaadanaya taqdiimu ma xaqu taakhiiru yufiidu alxasra mufasirku waa inoo sheegi doonaa yani markaa Eh, wixii xaqiisu yahay in la dib dhigo haddii lasoo hormariyo macmuulka la hormariyo caamilka la dibdhigo sabab kaloo loo hormariyay oo sida sadaaratulkalaam inuu leeyahay iyo sida sajci in markaa la ilaalinayo ama markaa waxa weeye markaa eh, la ilaalinayo qaafiye oo kale la ilaalinayo wax la mida aan loo hormarinin waxaa laga qaataa in xasri uun loo hormariyo xasri faa'iideynayo iyaaka nacbudu adoo quraanu ku caabudaynaa laa nacbudu khayraka cid kale caabudi mayna ka dhigan tahay wa iyaaka nastaciin adoo keliyaannu ku kaalmo weydiisanaynaa laa nastaciinu hayrak cid kale ma kaalmo weydiisanayno ihdina asiraata almustaqiim ihdinaa allahuna hanuuni asiraata waddada nagu hanuuni waddadaasoo almustaqiima toosan ilaahu nagu hanuuni waddada toosan nagu hanuuni tubta toosan ilaahu nagu hanuuni siraada aladiina ancamta calayhim ka bedelo siraada siraada laga beddelayaa siraada ayaa assiraada laga beddelayaa ihdinaa nagu hanuuni siraada aladiina waddadii kuwii kuwii waddadooda nagu hanuuni ancamta calayhim aad u nicmaysay korkooda yacnii kuwii aad u nicmaysay korkooda ilaahayow waddadoodii nagu hanuuni hayri almaqduubi calayhim wala addaalliin ka beddelo siraata hayri almaqduubi kuwii loo cadhooday kuwo aan ahayn waddadoodii nagu hanuuni hayri almaqduubi calayhim kuwii loo cadhooday qaar aan ahayn waddadoodii nagu hanuuni wala addaalliin kuwii lumay qaaraan ahaynna waddadooda nagu hanuuni Eh, laakiin kuwaa lumay iyo kuwa loo cadhooday waddadoodii iyaga markaa nagu hanuunine yacni kuwa ka duwan waddadoodii nagu hanuuni oo la yidhaahdo hayrii waxaa laga bedelayaa alladiina laga beddelayaa ama weji labaad la yidhaahdo waxay noqonaysaa in waxa weeye eh, markaa laga dhigo cadfu bayaan laga dhigo hayri lmaqduubi oo lagu sii caddaynaayo aladiina ama la yidhahdo waa laga sifaynaya hayri almaqduubi waxaa laga sifaynaya aladiina laga sifaynaya la yidhaahdo wejigaana culammada qaarkood baa sheegay inkastoo ishkaal ay soo arooriyeen oo yidhaahdeen haddii laga sifeeyo miyaynu noqonayn nakiro in macrifo laga sifeeyey oo hadduu nactigu xaqiiqi yahay sifada iyo la sifeeyuhu waa inay iska waafaqaan tacriifka iyo tankiirka oo waxa weeye hadduu marka macrifo yahay macrifaa lagu sifaynaya hadduu nakiro yahay nakira lagu sifaynaya hayrna waa mutawaqila fi tankiiro nakiranimaday ku xeel dheer tahay sidaas aawadeed yacni marka waxa weeye nakirun bay ahaanaysaa maadaamay nakiro ahaato alladiina u macrifo ism mawsuula yacni sifada laga sifaynaya waxay noqonaysaa nakiro in laga sifeeyey macrifo laga sifeeyey taasna waa ishkaal ishkaalkaana culammada qaarkood waa ka jawaabeen sida samiil alxalabiba markiisa markaa uu sheegay saaxib saaxibulfutuuxaatna uu ka soo naqliyey oo waxa weye laba weji bay culamadu kaga jawaabeen buu yidhi waa in la yidhaahdo yacni markaa hayri markay laba shayoo isku liddiya dhex dhacdo xaaladda noocaasa macrifay noqotaa way macrifaynaysaa qowlkaana waxa qabaa yacni culamada qaarkood oo nuxaadda ka mida sida ibnu saraajiya baa qaba inkastuu markii dambe yidhi waa laga arjaxsan yahay uu saas yadaa yidhi laakiin waa laga arjaxsan yahay ma soo naqlin isagu marka waxa weye saaxibuulfutuuxaat ma soo naqlin waa yahay oo haddii lahay marartu bilxarakati hayri sukuuni hayri sukuuni waxay noqonaysaa xaraka iyo sukuun waxba uma dhexeeyaan waxay noqonaysaa markaa macrifo inay tahay bay noqonaysaa ibnu maalik laftiisuna wejigaa waaba maraa haddii waxa weeye markaa kayri laba shay oo isku liddiya ay dhex dhacdo oo kooban oo waasidana aan lahayn in xaaladda noocaasa ay markaa waxa macrifoobayso marka waa mara weji labaad waa kaga jawaabeen oo waxaa laga jawaabay in la alladiina lafteeda ibhaam ku sugan iyo ibhaamka ku sugan ayaa wuxuu iska shabbahayaa macna nakiraad buu iska shabbahaya marka kaannahu in nakiro nakiro lagu sifeeyey wejigaana qaar baydh calaa kulli xaal labada wejii hore ayaa ka fiican oo in layahay waa bedel ama waa cadfo bayaan marka intaa la dhammeeyo waxaa la yidhahdaa aamiin baa la yidhahdaa aamiin qur'aanka kama mid aha biitifaaqi alculamaa culammadu waa isku waafaqsan yihiin aamiin inaynay qur'aanka ka mid ahayn macnaheeduna wuxuu yahay allaahumma istajib ilaahu ducada aqbal waayo inta dambe waa duco ihdina asiraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim hayri almaqduubi calayhim wala addaalliin yacni waa duco markaa ducadaa ilaahu aqbal baa macnuhu dhacaya aamiin saasuu u dhacay marka allahuma astajib bay la macno tahay waxaana loogu dhawaaqaa aamiin iyo amiin inay waxa weeye tahay wasniga yaasiin iyo wasniga yamiin labadaa waji ayay markaysaa waxaa ku timaadaa carabi ahaanna saas yadaaba markaa labadaa waji baa loo isticmaalaa shawaahidda carabiguna sidaa waa ku timi aamiina aamiina laa ardaa biwaaxidatin xataa ubaligaha alfayni aamiina sida markaysa markaa shaacirkiiba uu yidhi yacni aamiin aamiin baan ku celcelinayaa mid keliyana kuma raalli noqonaaye ilaa aan laba kunoo aamiin gaadhsiiyo waa wadayaa buu yidhi aamiinta aamiinta waa wadaya saasuu yidhi marka waxa weeye labada weji inkastoo la sheegay qasriga iyo maddiga labadaba maddigana waa maddi tabiiciya waa maddiga qaalo oo kale mad dheer ma aha waxa weeye labada wejiba yaday jiraan haddana axaadiista nabiga sala allahu aleyh wasalam waxaa ku soo aroortay wejiga madka ku soo arooray axaadiista sixaaxa ku timi yacni waxaweyaan markaa waxaa ku soo arooray wejiga madka marka isagaa fiican in markaa la yidhaahdo inkastoo wejiga kalena carabi ahaan uu bannaan yahay haddana waxa weeye kaasaa markaa fiican waxaana axaadiista ku soo aroortay inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam amiin odhan jiray yamuddu biha sawta codkiisa uu markaysaga ku medi jiray yacni markaa dabdi ahaanna aamiin bay u soo aroortay waayahay waxaan yadu maxal lahayn in loo yidhaahdo amiin oo miimka la shado mad dheerna la mado ta noocaasi markaysaga iyadu waa khalad inkastoo markaysa laga sheegay a'immadii hore imaam ka mid ah laga sheegay jacfar asaadiq laga soo naqliyey haddana waa khalado markaysaga ta noocaasi marka waxa sax ma aha waxaana markaysa lagu fasiray marka haddii saa la yidhaahdo in laga tilmaamayo qaasidiina naxwak ilahu xaggaagaanu markaysaa u qastaynaa saas yadaabaa lagu fasiray laakiin inay ka sugnayn baa laga yaabaa isaga laftiisa ayna ka sugnayn waxayna tahay mukhaalifa lilaxaadiis axaadiista nebiga sala allahu alay slam mid khilaafsan weeye wejigaa madka ah ee miimka la shadaayo ee madkana la dheeraynayo yacni madkii laazimkaa buu noqonayaa mar haddii miimka la shado ta noocaasi waxay noqonaysaa marka waxaa mid khalata oo aan markaa sax ahayn bay noqonaysa bal hadda mufasirka aan markaa hadalka uu ku fasiray aan markaa akrino horta bisimka ma fasirin caannimada uu caanka yahay daraaddeed baan u fasirinoo kaga gaabsaday wax yar haddaynu ka nidhaahno bisimka bismi illaahi araxmaan araxiim bismi waxaa loo idaafeeyey allah baa loo idaafeeyey ismina waxaa laga keenay min asimwi baa laga keenay ama min asumuwi baa laga keenay ha yeeshee marka waxaa la gooyey marka waxa laamulkalima oo waawgii ah baa la gooy marka ismu waxay ka dhigan tahay ifcu bay ka dhigan tahay waana sida basriyiintu qabaan marka waxa min asumuwi ama min asimwi in laga keenay kuufiyiintu waxay qabaan minal wasmi laga keenay oo wasama yasimu simatan inay markaa tahay oo waxa weeye faul kelima la jaray oo kii calaamadda ahaa weeye sama waa kor noqday yasmuu waa kor noqonaya simwan wa sumuwan waa korraynta weeye waa korraynta weeye amaa wasama yasimu simatan waa calaamadiyey wey marka isimku marka inuu calaamad u yahay cidda marka waxa weeye magac u yahay ayay markaa ictibaariyeen qolyaha kuufiyiintaa sidaa qaba washtaqa alisma min sama albasriyuun washtaqahu min wasama alkuufiyuun yacni waxa weeye waxay ka ishtiqaaqeen qolada markaa reer basra ee basriyiinta ahi yacni markaa samay ka ishtiqaaqeen oo yidhahaan sama yasmu ayay markaa ahayd kuufiyiintuna waxay ka ishtiqaaqeen yacni markaa wasama ayay ka ishtiqaaqeen waalqowlu labada qowlna waxaa markaysaga muqadamo arjax ah qowlka hore oo basriintu ay qabaan oo in insamaa yasmuu simwan wa sumuwan laga keenay ayaa arjax ah maxay arjax u noqotay daliilu asmaa wa sumayu yacni asmaada oo jamaca ah ismun markii la jamciyey asmaa baa lagu jamciyey ya markii la tashiirinayo sumayu baa lagu tashiiriyey waxaana la yidhaahdaa aljamcu waaltashiiru yaruddaani alashyaa ilaa usuuliha yacni markaa jamaca iyo tasgiirka mid waliba ashyaada asalladoodii buu u celiyaa marka waxa weeye laamulkelimihii xarfu cillaha ahaa waxa weeye waa kan daahira ee hamsada loo rogay ee asmaa u la yidhi ya asmaa wuuna halkii la odhan lahaa ayaa marka hamse loo qallibay marka waxa weeye maadaamay saas tahay waxay caddaynaysaa saxdu inay ahayd min asumuwi ama min assimwi in laga keenay caddaynaysaa waxaa la mida tasgiirka sumayu baa la yidhi yacni yaadan markaa lagu shadaayo yaa u tashiirka lagu shadayo yaduna waxay noqonaysaa markaysaa waawgii in laga soo bedelay oo yaadii yaa u tashiirkee reebnaydii iyo markaysaga waawgu markay kulmeen waxay noqotay markaysaga in waawgii ya loo qallibo dabeedna yaada yaada lagu idqaamo saasaa sumayu loo yidhi marka taasaa u daliil ah marka bismi illaahi waxa weeye laba mid weeye waa in la yidhaahdo yacni idaafada ayaa bayaan ah taa macnaheedu waxay noqonaysaa bismi baan ku bilaabay magac yacni allah ah ayaan ku bilaabay oo allah isimka looga jeedo iyo in la yidhaahdo ya waxaa laga tilmaamayaa idaafadu waa bimacna laamu ay bismin lilaahi ismi ilaahay u sugnaadaan ku bilaabay idaafada loo idaafeeyana waxay tilmaamaysaa asmaada ilaahay oo dhan waxay ka dhigan tahay asmaada ilaahay oo dhan baan ku bilaabay allah asmaadiisoo dhan ayaan ku bilaabay yacni markaa sidaa in laga tilmaamayo allahaasoo alraxmaani alraxiim yacni allahii naxariisanayo sida caamkaa u naxariisanayay ahaadoo gaal iyo muslimba u naxariisanayo allahaasoo alraxiimi mu'miniinta si gaara ugu naxariisanayay ahaaday ama wejiga labaad allahaasoo alraxmaani kii naxariista ballaadhan ku sifaysnaa ahaaday allahaasoo alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinaayay cidduu doonoo khalqigiisa ka mida ahaaday alxamdu lilaah alxamdu mahad lilaahi allah bay u sugnaatay jumlatun khabariyatun qusida biha asanaa'u cala allahi bimadmuuniha waa jumlo khabari ah oo khabar loo nisbeeyey oo looga jeedo ammaan ilaahay lagu ammaanayo bimadmuuniha macnaha ay koobsanayso allah lagu ammaanaayo min annahu tacaala maalikun lijamiici alxamdi maxaa lagu ammaanayaa inuu allah isagaa korreeye maalikun u mulkiyey lijamiici alxamdi yacni mahadnaqoo dhan inuu mulkiyey min alkhalqi xaalu xamdigaasi khalqiga ka ahaaday aw mustaxiqun ama inuu mutaystay lian yaxmaduuhu inay allah mahadiyaan inuu mutaystay marka istixqaaq ama mulki lagu fasiro markaysaga xallaamka labada markaa weji ayuu markaa tilmaamayaa wejiga istixqaaqa ama wejiga yacni laamkan ayaa macaani mutacadida loo isticmaalaa laamka mar waxa la yhaha laamu listixqaaq ayaa la yidhaahdaa lilaahi laamka ku jira ma laamulmulkiba ma laamulistixqaaqba ma laamulikhtisaasba laamkani muxuu yahay wuxuu ku tilmaamayaa laba wejiyo maalikun lijamiici alxamdi wejigaasi waxa weeye laamkaasi inuu laamulmulki yahay isagaa xamdi oo dhan mulkiya xamdi oo dhan oo khalqiga ka dhacay ayuu allah mulkiya aw mustaxiqun ama wuxuu mutaystay lian yaxmaduuhu inay allah mahadiyaan ayuu mutaystay khalqigu inay mahadiyaan ayuu allah xaqu leeyaho mutaystay oo laamkaa laamul istixqaaq ah wallaahu allah calamun magac wuxuu u yahay cala almacbuudi bixaq ilaahay xaqa lagu caabudi jiray ayuu calam u yahay magac isaga u sugnaaday magacnimadu ma diidayso inuu markaa mushtaq yahayna diidi mayso oo waxa weeye asmaaullaahi aclaamun wa awsaaf yacni asmaada ilaahay waa magacyo waana sifooyin rabbi alcaalamiin allah baa la sifaynayaa oo rabbilcaalamiina khalaa'iqda rabbigood ahaaday rabbi buu khalaa'iqda u ahaaday waxaa looga jeedaa maaliki ay maaliki jamiici alkhalqi waa kii mulkinaayay khalqigoo dhan maaliki waad hoos dhigaysaa mar hadday ay meesha taallo oo ayda tafsiilyadaa waxaa ka dambeeyaa cadfu bayaan ama beddel buu noqdaa marka waxa ka horreeyuu icraabta ka raacayaa mufasirku mufasarka ayuu icraabta ka raacaa maa bacda ay cadfu bayaanina aw bedel ay waxa ka dambeeyaa ama waa cadfu bayaan ama waa bedel ay maaliki jamiici alkhalqi waa kii mulkinaayay khalqigoo dhan ee iska lahaa min alinsi waaljinni waalmalaa'ikati waaddawaabi wahayrihim yacni markaa khalqigii baa deedna la bayaamiyey oo la yidhi min alinsi insi ahaaday bini aadam ahaaday iyo waljinni jin ahaaday waalmalaa'ikati malaa'ig ahaaday waaddawaabi yacni daabado noolayaasha arlada ku nool ahaatay wa hayrihim iyo ba ahaaday waa makhluuqaadkao dhan wa kullu minha yutlaqu calayhi caalam mid kastaoo ka mida yacni ashyaadaas waxaa lagu magacaabaa caalam yuqaalu waxaa la caalamu linsi caalamka insiga caalamka bini aadamka wa caalamu ljinni iyo caalamka jinka wa caalamu lmalaa'ika yacni saasaa la odhan ilaa hayri dalik marka nooc waliba waxa weeye waa caalam weeye saasaa caalamiin loo yidhi waqulliba waxaa la qaalib yeelay fii jamcihi jamaca lagu jamcinaayo bilyaa'i wannuuni lagu jamcinayo yacni bilyaa'i waxay ku tacalluqaysaa jamcihi bay ku tacalluqaysaa waqulliba waxaa la qaalib yeelay fii jamcihi jamaca la jamcinaayo caalam bilyaa'i wannuuni ya iyo nuun lagu jamcinayo alcaalamiina ululcilmi kuwii cilmiga u saaxiibkaabaa la qaalib yeelay waxaa laga qaalib yeelay calaa ghayrihim cidda kale aan cilmiga u saaxiibka ahay yacnii ashyaada caalamiintu waxay u qaybsamaan wax caqli leh ama cilmi leh iyo waxaan markaa cilmi iyo caqli toonna aan lahayn marka de waxaan markaa waxa weeye aan caqli iyo cilmi lahayn laguma jamciyo ya iyo nuun laguma jamciyo xaaladda markaa jarka iyo xaaladda nasbada xaaladda markaa rafcadana waaw iyo nuun laguma jamciyo laakiin wixii cilmi ama caqli u saaxiiba ayaa lagu jamciyaa waaw iyo nuun yacni jamca mudakari saalimka la jamciyaa xaaladda rafcada xaaladda nasbadiiyo jarkana ya iyo nuun lagu jamciyaa marka maadaamay isku jiraan ashyaadan markaa caalamiinta ahi wax markaa caqli iyo cilmiba leh iyo waxaan markaa labada midna ku sifaysnayn ay u qaybsamaan yacni waxaa la haalib yeelay noocii cilmiga u saaxiibkaa baa la haalib yeelay oo sidaas aawadeed baa ya iyo nuun loogu jamciyey waayahay wa huwa erayga caalam min alcalaamati calaamad baa laga soo qaatay calaamad ayaa laga soo qaatay calaamadduna waa amaaradda weeye waa amaaradda weeye liannahu calaamatun calaa muujidih sababtu waxay tahay oo looga soo qaatay markaa calaamad liannahu calaamatun calaamad wuxuu u yahay calaa muujidihi ciddii jirsiisay ee abuurtay ayuu calaamad u yahay oo makhluuqaadku waxa weeye wa calamun calaa khaaliqiha waxay ku tusinayaan yacnii inuu khaaliq abuuray bay ku tusinayaan wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu waaxidu shay walba waxaa ku sugan calaamadku tusinaysa inuu ilaahay waaxid yahay ayaa ku sugan waayo shaygu mar hadduu xaadis yahay isagu iskama soo darinaayo ilaaba ilaa waa in cidii soo darisiisay mar labaadkana yacni waxa weeye cidda soo darisiisay ee abuurtay ee caalamkan isku habaysay ee isku nidaamisay ee maamulaysa waa inay tahay cid waaxid oo keliya haddii kale waa idiraabi lahaa isku dhici lahaa isku baabi'i lahaa yacni marka waxa weeye sidan markaa uma nidaamsanaadeen marka taasina waaxidnimadii ayay ku tusinaysa alraxmaani alraxiim ay raxmati waa kii naxariista u saaxiibka ahaa labadaba raxma laga ishtiqaaqa wa hiya iraadat alkhayri liahli wa raxmadu iraadatu lkhayri khayr in lala doono weeye liahlihi ehelkii markaa w ehelkiisii markaa inuu la doono yacni ciddii marka waxa weeye mu'miniinta ahaa ee wanaagsanaa yacni marka inuu la doono yacni markaa khayr la doono wey yacni liahlihi lmuminiin ina lilaahi ahliina min annaas ahlu lqur'aani hum ahlu llahi wa khaasatuh yacni ahlullaahi waa la odhan karaa ahlullaahi ciddii markaysaga qur'aanka u ehelkaayo waa ahlullaahi weeyaan marka liahlihi saasuu yidhi liahlihi lmu'miniina laga tilmaamaya raxmada waxay qabaan ahlusunna waljamaaca salafulumma sida laga soo wariyey a'immadii iyo markaa salafkiiba in sifo raxmo la yidhaahdo in allah lagu sifeeyo raxmadana allah loo sugo yacni sifatu raxma allah waa loo sugayaa naxariista ilaahayna lama mid aha naxariista makhluuqa lama mid aha kayfkeeda iyo qaabkeedana garan mayno raxmada makhluuqana ma shabbahayso lama mid aha markaa sida laynoogu sheegayn u rumaynaynaa in la yidhaahdo waxa weye waa riqatu lqalbi oo waa qalbi jileec ilaahayna qalbi jileec laguma sifeeyo sidaas aawoodee waa awilaynaa oo waxa looga jeedaa khayr buu la doonayaa ama ixsaan buu la doonayaa ama nicmuu la doonayaa yacni markaa ta noocaasi waxa weye waa arrin khalata aan sax ahayn waa ta'wiil taawiilka noocaasina waa khilaafsan yahay sidii salafku ay ku sugnaayeen saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo taabiciintii atbaacu taabiciintii dariiqii ay mareen oo ah sifaatka ilaahay sideeda loo daayo oo markaa sidooda loo sugo oo siday u soo arooreen marka loo isbaatiyo min hayri taxriifin walaa tactiil wa min hayri takyiifin walaa tamhiil yacni marka waxa iyagoo tashbiihna ka maran kayfii qaab in loo sheegana ka maran yacni marka in la bedelo oo la taxriifiyo ama la awilana ka maran sidooda loo sugo yacni marka taas yadaa yacni waxa weye waa mid khilaafsan weeye in la yidhaahdo raxmadu waxa weeye waa riqatu lqalbina raxmada caynkaasi waxa weeye waa raxmat lmakhluuq laakiin raxmada ilaahay yacni qaabkay tahay garan mayno tafsiilkaana laynooma diran laynagumana kallifin nu'minu biha kamaa waradat siday usoo soo aroortaynu u rumaynaynaa waa riqatulqalbi iyo ma aha toonna odhan mayno waxaynu ku gaabsannaa inta nusuustii adilada ku soo aroortay nuhiina can takalluf takallufka waa laynaga reebay yacni qad axsana man intaha ilaa maa samic yacni waa wanaagsanaaday kii ku dhammaada ilaa intuu maqlay oo marka waxa weye aan ka tallaabin oo ka gudbin yani markaa taas yadaa ah, yani marka waxa weeyaan wamaa ana min almutakalifiin maliki yowmi ddiin ay iljazaa'i yacni waa kii mulkinaayey maalinta abaalmarinta waa kii mulkinaayey addiin waxaa looga jeedaa jazaaga iyo abaalmarinta ayaa laga tilmaamayaa ay iljazaa'i wa huwa yowmu alqiyaamah waa maalinta qiyaame weeye waa maalinta qiyaame weeyaan wa khusa biddikri waxaa loo soo gaar yeelay bidikri xuska waxaa loogu gaar yeelayo sheegista isagoo ilaahay aakhire iyo adduunyadaba mulkinaaya liannahu laa mulka daahiran fiihi liaxadin ilaa lilaahi tacaala maalintaa qiyaame mulki muuqdaa ma jiro maalintaa gudaheeda oo cidnaba u sugan allah inuu u sugan yahay mooyaane axad mulkii daahira u sugan yahay ma jiro mulki baatina marka horeba dee allah laguma haysan ee mulkiga daahirka abay ah bay markaa adduunyada sheeganayeen daahiran markaa kii daahirkiina waa go'aya marka mulki innaba mulki daahir iyo baatinba cidnaba u sugnaaday ma jiro maalinta allah mooyaane adduunyada markaysaa mulki ay sheeganayeen wakhtiyada qaarkood laakiin waxa weeye aakhire mulkigaa ay sheeganayeen iyo muuqaallada ay sheeganayeen waa go'aysaa waa la waayaya wakhusa bidikri xuska waxaa loogu gaar yeelay iyadou ilaahay ifyo aakhiraba mulkiyo liannahu laa mulka daahiran mulki muuqdaa ma jiro fiihi maalinta qiyaame gudaheeda liaxadin cidnaba mid u sugan ma aha ilaa lilaahi tacaala inuu allah u sugan yahay mooyaane bidaliili liman ilmulku lyowm waxaana u daliila aayadda allah u yidhi liman ilmulku lyowm yuu maanta mulkigu u sugan yahay lilaahi alwaaxid alqahaar allaahoo qura ayuu u sugan yahay allaho qura ayuu u sugay waayahay waa yahay halkaan baraarujiye tafsiiru ljalaalayn qiraa'ada u asalkaa ah ile qur'aanku qiraa'aad mutacadiduu leeyahay waa inaad ku baraarugsanaataa waa qiraa'ada camar weeye xafse maaha caasim ma aha riwaayatu xafsin ma aha qiraa'ada u asalka ahi haaliban waa camar marmarna qiraa'o kale waa ku daraa ay dhici kartaa naafic inuu sheego laakiin marnaba qiraa'ada caasim uma asal aha tuu marka hore fasirayaa ma aha qiraa'ada caasim marka dambaa laga yaabaa inuu baraarujiyo ou yidhaahdo waxaa la akhriyay sidan kale saas aawadeed qolyaha markaa waxa weyaan musxafka ku daabacay qalad bay galeen qaladkay galeenna waxay tahay qiraa'ada musxaf ahaan ay qoreen waxay noqotay xafsay qoreen riwaayatu xafsin can caasim bay qoreen saxduna waxay ahayd camar inay qoraan maadaama markaysa marka asalka uu fasirayo ee waxaweeye qowseynka gelinayo ee uu fasiraya ay tahay abicamar ay tahay qiraa'ada markaysa markaa musxaf ahaan ay qorayaane hoosta ku qorayaan ila taasi may qornayn waagii hore jalaalaynku waxay qoreen markaysa intaa qowseynka ku jira intaa aad aragta yani marka halkaa ku yani markaa xaashiyada ku taalla bes intaasay qoreen musxafkan mar dambaa lagu dhabsiiyey musxafkan haddaba hadday ku dhabsiiyeen waxbay kordhiyeen way wanaajiyeene waxay se ahayd qiraa'o waafaqaysa qiraada u asalka ah inay markaysa marka waxaan yani ku daabacaan bay ahayd waa yahay marka maliki yowmiiddiin boqorka maalinta qiyaamada weeye maalinta abaalmarinta boqorkeeda markaasuu dabeedna u yihi laa mulka daahiran fiihi liaxadin ila lilah waman qara'a maaliki yowmiiddiin tii xafse iyo kisaa'iya ay akhriyeen waatan hadda maarata caasim iyo kisaa'i iyo tay akhriyeen waa maaliki weeyi alifku markuu taagay weyi waman qaraa cidda akhriday waa caasim iyo kisaa'iya baa ka midee maaliki maalikii akhriday fa macnaahu maaliki alamri kullihi fii yowmi iddiin umuurahoo dhan ka mulkiya maalinta qiyaamada gudaheeda ay huwa mawsuufun bidalika daa'iman waxaa looga jeedaa waa ka markaa lagu sifeeye ku sifaysan bidalika madkuurkaa la soo sheegoo maaliki yowmi ddiin ah daa'iman weligii buu allah ku sifaysan yihi weligii ayuu ku sifaysan yihi yani waxa weeye weligiiba waa maaliki yowm ddiin ka haafiri dambi waxay la mid too kale haafiri dembi bay la mid tahay fasaxa wuquucuhu sifatan lilmacrifa waxaa asaxaysa markaa inuu dhaco xaaluu sifo yahay lilmacrifati macrifo sifa u yahay yani ishkaal buu ka jawaabayaa naxwi ah ishkaalka naxwigu waa maxay maaliki yowmi ddiin hadday sifo tahay oo laga sifaynaayo qiraa'ada alifka la yidhaahdo waxaa laga sifaynayaa lillaahi baa laga sifaynayaa lilaahi waa macrifo maaliki yowmi ddiinna waa ismu faacil oo macmuulkiisii loo idaafeeyey waa kii yowmuddiinka mulkinayay ee lahaa kii yowmuddiinka mulkinayay haddii waxa weeye markaa idaafadu ay sidaa noqoto haddii la yidhaahdo hadduu mulkinayaa ama wakhti soo socduu mulkinayaa haddii loo fasiro nakiru noqonaya macno nakiro ayuu u dhacayaa hadyan baaliga alkacbati hadyan waa nakiro maxaa lagu sifeeyey baaliga alkacbati kacbada gaadhaya marka macrifo maaha iyadoo al leedahay alkacba waayo baaliq waa ismu faaciloo macmuulkiisii loo idaafeeyey mar hadday caynkaa noqotona idaafadu lafdiyay noqonaysaa takhfiifu lafdigay faa'iideynaysaa tacriif faa'iideyn mayso baa lagu fudaydiyey wax macrifanimo ah ma faa'iideynayso sidaas aawadeed baa nakiro ay sifo u noqotay hadiyan waa nakiro baaliqa alkacbatina waa nakiro ya ila waxaa loo jeedaa marka waxa weeye zaman soo socda inuu dhacayo ayaa laga tilmaamaya ama zaman xaadira dhacayo ayaa laga tilmaamaya laakiin haddaan sidaa looga jeedine laga tilmaamayo inaan zaman lagu gaari dawaaman looga jeedo dawaaman looga jeedo ama zaman maadiya looga jeedo xaalka noocaasa macrifuu noqonaya marka wuxuu ku ishkaal bixiyey maaliki yowmiddiin lagama tilmaamayo wakhti soo socduu qiyaamada mulkinayaa ama hadduu mulkinayaaye waxaa loo jeedaa waa mawsuufun bidalika daa'iman weligiibuu allah ku sifaysan yahay maaliki yowmiddiin mar hadduu weligiiba ku sifaysan yaho mar walba uu sidaa yahay macrifo weeye kama baxayso in macrifo macrifo lagu sifeeyey huwa mawsuufun bidalik wuxuu allah ku sifaysan yahay maaliki yowmiddiin daa'iman weligiibuu ku sifaysan yahay ka kaafiri dembi aafiri dembi oo kaley la mid tahay fasaxa wuquucuhu waxa asaxayso inuu dhacaayo sifatan xaaluu sifo yahay lilmacrifati macrifa sifa u yahay iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin adoo quraannu ku caabudaynaa adoo quraannu ku kaalmo weydiisanaynaa ay nakhusuka bilcibaada cibaadaannu kugu gaar yeelaynaa min tawxiidin wagayri hadday tawxiid tahay iyo hadday camal tahayba wa minka almacuunata cala alcibaadati wagayriha waxaannu kaa rabnaa kaalmayn cibaadada iyo yacnii wax kaleba aad nagu caawiso aad nagu kaalmayso ayaannu kaa rabnaa yacnii cibaadadii iyo taacadii iyo wanaagyada inaad nagu kaalmaysaannu kaa rabnaa cibaadana waxaa la yidhaahdaa waxa weeye waa ghaayat almaxaba maca gaayati altadalluli waalkhuduuc jacaylkama kama dambaysaa iyo isdullayn kama dambaysoo israacay baa cibaado laysku yidhaahdaa min tawxiidin waghayrihii markuu yidhi wuxuu uga jeedaa bayaaniyo nakhusuka bilcibaada cibaadaan kuu gaar yeelaynaa min tawxiidin tawxiid yani ku bayaansan ama tawxiid ahaaday iyo wahayrihi hayrkiiba ahaaday wanatlubu minka almacuunata cala alcibaadati wahayriha ihdina asiraata almustaqiim ilaahu nagu hanuuni waddada toosan ay arshidnaa ilayhi nagu hanuuni hidaayadu waxay noqotaa laba nooc waa hidaayat albayaan waalirshaad waa hidaayada caddaynta iyo barista ah iyo hanuuninta iyo nooca labaad waa hidaayat waafajinta ah wuxuu ku fasiray mufasirku in hidaayada looga jeedo tii markaa hanuuninta iyo caddaynta ah in laga tilmaamaayo marka dalaalada iyo irshaadka ayuu ku fasiray bacdi kalena waxay ku fasireen tii tawfiiqda ahayd bay ku fasireen saxiixna waxaa labadoo isla socda in lagu fasiro oo ilaahw noo caddeeyuun sida saxan keliya maahee ilaahw sida xaqee saxan noo caddee oo na garansii mar labaadkana nawaafajiyo na solonsii labada arrinba waa israacayaan labada arrinba in ilaahay laga baryayo waa imanaysaa qofkuna hidaaye mar walba waa u baahan yahay ilbiriqsi kastuu u baahan yahay mas'ale kastana hidaayay u baahan tahay ihdinii limakhtulifa fiihi min alxaq ayuu nebigu odhan jiray ilahu waxaa la ysku khilaafay xaqa ah igu hanuuni sida waxaweye ee saxan igu hanuuni marka waxa weeye labada nooc ee hidaayaduba inay soo gelayaan oo laga tilmaamayo hidaayadii xaqi noo caddee oo na garansii marlabaadkana nagu hanuuniyo na waafaji ayaa looga jeedaa wa yubdalu minhu waxaa laga bedelayaa siraata aladiina ancamta calayhim yacni waddada kuwii ilaahu nagu hanuuni ancamta calayhim aad u nicmaysay maxay ugu nicmaysay bilhidaaya hanuunka aad ugu nicmaysay waayo nicmada ugu weynaanshaha badani waa hanuunka qofka in loogu nicmeeyo weyi ya wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina markuu allahu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadaydaan idinku dhammaystiray nicmada lagu dhammaystiray waa maxay waa nicmadii hidaayadiiyo islaamka weeyi siraata aladiina ancamta calayhim nicamka ilaahayna way fara badan yihiin yacni abuurista dadka la abuuray waa nicmo caqliga la siiyey waa nicmo caafimaadka la siiyey waa nicmo arsaaqda la siiyey waa nicmo xoogga la siiyey waa nicmo ubadka la siiyey waa nicmo caafimaadka marka waxa waye jidhkiisa xubin walba sida la ysugu xidhay sida loo habeeyey sida loo diyaariyey sida waxa weeye markaa la ysugu dheeli tiray yacni waxa weeye nicmo cadiima weeye ya yani waxa tafaasiisha marka waxa wax walba oo qofka loo sameeyey nicma ku jirta wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha marka hidaayaduna marka waxa nicma weeye marka masale kasta hidaayuu qofku uga baahan yahay waxay yidhaahdeen culammadu yacni cuntada iyo cabbitaanka qofku wuxuu uga baahi badan yahay hidaayada haddii la yidhaahdo yacni cidda hanuunsani maxay markaa hidaayadii u dalbanaysaa waxaa la odhanaya hidaayadu way ziyaaddaa way korodhaa oo hidaayadii ilaahu noo kordhiyo noo ziyaadi waladiina ihtadow zaadahum huda kuwii hanuunay ee hanuunka iska doondoonay ilaahay hanuun buu u siyaadiyey markaa hidaayadii ziyaada la dalbayaa waxaa kaloo la dalbayaa wakhtiga soo socda in qofka la hanuuniyo wuu u baahan yahay hadda ma aragta zamanka jooga hadday xataa hidaayadu xaasil tahay dee wakhtiga soo socda inay xaasil tahay ka dhalalmayso mayso oo hidaayadii joogto marka zamanka soo socdana ilaahu i hanuuni bimacnaa hidaayada igu sug ta kale mas'ale kastaa hidaayay u baahan tahay masale kastoo sharciya sida xaqa ay lagugu hanuuniyaa waxay u baahan tahay hidaaya ayay u baahan tahay wayubdalu min aladiina alladiina waxaa laga bedelayaa iyo wa silatihi siladiisa oo la socota silatulmawsuulka ancamta calayhim ah intaasoo isla socota waxaa laga bedelayaa hayri almaqduubi calayhim kuwii loo cadhooday aan ahayn wa hum alyahuud kuwa loo cadhoodayna waa yuhuudda wa humtu waxay fasiraysaa almaqduubi calayhim e hayri ma fasirayso wa hum ay almaqduubu calayhim kuwa loo cadhooday alyahuud yahuud weeyi walaa wa ghayri walaada wuxuu ku fasiray in markaysaga ay tahay yacni markaa masiide ay tahay ama bimacnaa hayru laga tilmaamaayo oo macnuhu u dhacaayo waghayri adaalliin saa markaa u dhacaayo hayri almaqduubi calayhim wala adaalliin ay waghayri adaalliin kuwii habaabee lumayna aan ahayn wa hum nasaara daalliintu annasaara waa kiristaanka weeyi waa kiristaanka weeyi wa nuktatu lbadeli nuktadu waa faa'iidada weeyi faa'idada daqiiqa baa loo isticmaalaa nuqto yaa nukita fii qalbihi nuktatun sawdaa waa dhibicda yar oo kalea la yidhaahdaa dhibicdu waa nukta marka faa'idada khafiyada abaa ah loo isticmaalaa nukta wuxuu idhi wa nuktatu lbadali bedelka faa'idada ku qarsooni faa'idada bedelku ifaadatu ana almuhtadiina laysuu yahuudan walaa nasaara waa faa'idaynta la faa'iidaynayo in markaa kuwa hanuunsani aynay yahuudna ahayn nasaarana ahayn labada qolo qolona ayna ahayn marka laga bedelo horta xadiis baa soo arooray tilmaamaya alyahuudu maqduubun calayhim wannasaara dullaal in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi yahuuddu waa qaar loo cadhooday kiristaankuna waa qaar lumay saas aawoodee mufasiriinta badankoodu waxay ku fasireen hayri almaqduubi calayhim almaqduubi calayhim in looga jeedo yahuudda yahuuddana in loo cadhooday allah waa sheegay man lacanahu allah waqadiba calayhi wa jacala minhum alqiradata waalkhanaasira wacabada ataaguut waatuu allah yidhi kiristaankana yacnii kuwa habaabee ambadee lumay weeye siduu ilaahayba qur'aanka ku yidhi qad dalluu min qablu wa adalluu kaiiran wa dalluu can sawaa'i sabiil nasaaradana la sheegay marka labada qolo qolo walba sifadaa waa loo sheegay marka labada qolo qolo kastaaba waana luntay waana marka waxaweye qaar loo cadhooday sida ibnu kasiirkuba tafsiirkiisa ku sheegaayo ha yeeshee qolana sifadeeda waxaa u khaasnimo badan oo u sii yani markaa kusii gaarnimo badan cadhada in loo cadhooday qolana waxaa kusii gaarnimo badan ambashada iyo lumitaanka sababtu waxay tahay qolada yuhuuddu cilmi bay lahayd ogaan bay marka u khilaafayeen cilmiga oo u taxriifinayeen oo u bedelayeen oo yani marka waxa weeye u khilaafayeen marka sidaas aawadee cadho ayaa u munaasiba qolada kiristaankuna waxay ahayn qolo cibaado jecel oo cibaado badan oo cibaadada u ga'ay laakiin jahl iyo aqoon darra ku sugnay saas aawadee xaqii way ka ambadeen waxyaalo badanoo baatilay la yimaadeen waxyaalo badanoo kufriyaaday la yimaadeen garashawaabayna ula yimaadeen sida yuhuuddu u badrheeraysay umay badrheerayn marka iyagana ambasha ayaa markaa u ansab ah oo daalligu waa maxay waa mid ambaday yacani waxa weye meeshuu doonaaya inuu qabto meelaan ahayn buu u kacay hadda maaragta marka waxabay waa ambadeen marka haddii laga bedelo nowcan maa ishkaal baa imanaya ishkaalkaasi wuxuu yahay siraata aladiina ancamta calayhim horta kuwa loo nicmeeyey waayo kuwa loo nicmeeyey waa nebiyada iyo sidiiqiinta shuhadada iyo saalixiinta fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina walsidiiqiina walshuhadaa'i walsaalixiin yacani waa afartaa qolo waxasuna ulaa'ika rafiiqa khayru rufaqaa'i arbaca waa afar nooc kuwa loo nicmeeyey ee hidaayo loogu nicmeeyey waxaa ugu horreeya nebiyada waxaa ku xiga sidiiqiinta kuwa runsheegidda badan waxaa ku xiga shuhadada waxaa ku xiga saalixiinta kale afartaa qole weeye kuwa loo nicmeeyey marka aayaddaa kale laga qaadanaya marka kuwaa waddadoodii ilaahw nagu hanuuni baa macnuhu dhacay hayri lmaqduubi calayhim wala adaalliin haddii laha hayri waxaa laga beddelayaa aladiina wasilatihi baa laga beddelayaa macnihi wuxuu dhacayaa siraata hayri almaqduubi calayhim wala addaalliin kuwii loo cadhooday yacni markaa kuwa aan ahayn waddadoodii nagu hanuuni kuwii lumayna kuwa aan ahayn waddadoodii nagu hanuuni marka waxaa iman kartaa yahuud iyo nasaare haddii la yidhahdo labadanun baa looga jeedaa meeshii waxaa ka soo baxaysa dee gaaladii kale miyaynay soo geli karayn haddii laga bedelo haddii laga beddelo yacni iyagii inaan laga reebin miyaynay noqonayn haddii markaa yahuud iyo nasaaro lagu gaar yeelo markaa saas aawadeed wejiga cadfu bayaanka marka lagu socdo waxa weeye ishkaalkaasi waa yaraanaya ama sifada lagu socdo wejigan kale laftiisa axaadiista saa ku soo aroortay waa jirtaa laakiin waxaa lagu xambaarayaa inay tahay min baabi yacni noocii aayadda soo gudagelaayay wax ka mida noocii ugu bidhaanta dheeraa in la xusay oo la sheegay laakiin aan looga jeedin lagu gaaryeelaayo oo macnuhu u dhacaayo kuwa xaqa garanaaye ogaan xaqii u khilaafay ee yuhuudi ugu horrayso waddadooda naga leexi kuwa xaqa ka anbade aan garanayne nasaara ugu horraysana ilaahu iyagana waddadooda naga leexi waxaa soo baxaysaa kuwa xaqa garanaaya xaqiina ku hanuunee raacay siraat aladiina ancamta calayhim ayay markaa noqonayaane kuwa waddadooda ilaahuna raacsi marka calaa haada waxay noqonaysaa dikru bacdi afraadi alcaam in la tilmaamay oo noocii ugu bidhaanta dheeraa in la tilmaamay sidii marka waxa weeye aynu ku sheegnay muhimmaadkii tafsiirkaba aynu hore ugu soo sheegnay oo ibnu cuthaymiin aynu ka soo naqlinay inuu yidhi way dhici kartaa axaadiista nebigu sala allahu alayh wasalam in lagu sheego yacni wax ka mida aayadda cumuumkeeda waxaa soo gudagelaya nooc ka mida in la tusaaleeyo la tilmaamo laakiin aan looga jeedin in lagu gaar tusaalena uu sheekhu keenay wa acidduu lahum ma istatactum min quwa alaa ina alquwata aramyu markuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam muraadku ma aha quwo kaloo aan ramyiga ahayni ma jirto aad diyaarsanaysaan laakiin waxaa laga tilmaamayaa yacni ramyigu waa nooca ugu bidhaanta dheer yacni waxa weeye quwada aad diyaarsanaysaan laakiin lama diidin quwo kale inay jirto waa min baabi dikri bacdi anwaaci alcaam bacdi afraadi alcaam ama waxa weeye markaa yacni juz ka mida wixii caamka soo gudagelayay in la tilmaamay oo nooca ugu bidhaanta dheer la sheegay sida nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam innagaa ku darayna min baabi tawdiixe alxaju carafa xajku waa carafa loogama dan lahaa xajka in carafo lagu koobaayo oo arkaan kalaa jirta carafo keliya xajku kuma ansaxayo ee arkaanta kalena waa in lala yimaadaa marka alyahuudu maqduubun calayhim cibaarada xasri kama muuqdo oo nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam cid loo cadhoodo aan yahuud ahayni ma jirto cid luntay oo aan nasaaro ahayni ma jirto markaa ma odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam laysa fi lcibaarati xasrun cibaarada xasri kuma jiro gaayatu maa fi lamri cidda soo gudagelaysaa waa inay markaa ugu horreeyaan marka calaa haada waxaa la odhanayaa cid kasta oo waxaweeye xaqii garanaysa oo xaqa ogaan u khilaaftay oo u gees martay oo ka kufriday yacni waxay noqonayaan yuhuud inay ku daba faylayaan oo yuhuudda ay ugu horrayso cid kastoo xaqa aan garanayno xaqii ka ambato iyaguna sidaa ku kufriyey ambadkaa ku kufriyeyna iyaguna waxay noqonayaan nasaara ugu horraysaa iyaguna la xukun bay noqonayaanoo tabac bay markaysaga u noqonayaan oo daalliintay la soo gelayaan baa laga tilmaamayaa marka calaa haada waxay noqonayaan ciddii labadaa qole noqon waayaa hayr lmaqduubi calayhim wala daalliin cidda ka baaqata daalliinta iyo maqduubi calayhiga cidda ka baaqata ancamta calayhim bay soo gelayaan ciddu allah u nicmeeyey bay ka mid noqoyan marka gaaloo dhami halkaasay ku baxeen gaaloo dhami almaqduubi calayhim iyo daalliin bay ku baxeen saas iyadaa bay noqonaysa calaa haada laa ishkaal wallahu aclamu bisawaab ilaahay baa u aqoon badan sawaabka wa ilayhi almarjicu waalma'aab xagga allah baa noqodka uu ahaaday alma'aab iyo almarjic waa isla macne wa sala allahu cala sayidina muxamadi wacala aalihi wa saxbihi wasalama kasiiran daa'ima abada allah markaa ha ku salliyo oo ha u naxariisto nabiga calayhi salaatu wasalaam raxmatan maca tacdiim ama wa sala allahu cala sayidina muxamed allah markaa ha ammaano nebigeenna muxameda calayhi salaatu wasalaam wa qaraabada nebi maxamed ilaahay markaa ha ammaano ama ha u naxariisto raxmatan maca tacdiim raxmad weynayni ku jirto iyo wa saxbihi asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam wasalama kasiiran wasalama ha nabadgeliyo kasiiran ay tasliiman kasiiran yacni markaa nabadgelin badan iyo salaamis badan daa'iman wa abadan weligood baa ilaahay ha nabadgeliyo wa xasbuna allah wa nicma alwakiil wa xasbunaa kaafiga iyagoo allahu allah weeye wa nicma alwakiil kulla tala saarto allah baa u wanaagsanaaday walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim walaa xawla tabi nooma sugnaan walaa quwata tamarina nooma sugnaan yacni aanu xarako iyo sukuun iyo dhaqdhaqaaq iyo xasillooni ku awoodno shaynaba ila billaah ay ila biicaanati illaah inuu allah noogu kaalmeeyo mooyaane wax alla waxaanu awoodi karaynaa ma jirto laa xaraka walaa sukuun midna awoodi kari mayno oo nooma sugnaan yacni markaa xaal axwaasha ka mid a xaalaannu ku dheehannahay mooyaane icaanada ilaahay iyo kaalmada ilaahay allahaasoo alcaliyi kii korreeyey ah ee alcadiimi kii weynida badnaa ahaaday wadaaddada qaar markay fasirayaan waxay u fasiraan sida kutubaha qaarkoodba ku sugan walaa xawla walaa quwata ilaa billaah walaa xawla tab aanu macaasida kaga baxsanno ma lihin oo nooma sugnaan walaa quwata tamar iyo awood aanu daacada ku samaynaana nooma sugnaan ilaa billaah inuu allah nagu kaalmeeyo mooyaane laakiin tafsiirkaasi waa qaasir saxa ha ahaado laakiin macnaha ka ballaadhan baa ka fiican oo wuxuu ku kooban yahay xeelad aanu kaga baxsanno macaasi iyo dembiyo malihin iyo tamaraannu eh, ku samayno daaco iyo wanaag in allah nagu kaalmeeyo mooyaane macnaha ka caamsano maxay ah wax allo wax dhaqaaqa iyo wax xasilooniya iyo wax camala shaynaba yacni markaa tab iyo tamartoonna uma lihin inuu allah nagu kaalmeeyo mooyaane hada acaam macnaha kalena waa soo gudagelaya waana ka guda ballaadhaya umuuraha adduunya markaad samaynayso maadaama tabaad ku iyo tamaraad markaa ku samaysada adigu leedahay haddaan allah kugu kaalmayn maxaa daaca iyo macsiyo kale ile lagu gaar yeelaya cumuumka ayaa markaa fiican marka waxa kelmaddan uu ku khatimayna waa laa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim waa kanzu ljanna waa kelmaddii markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam khasnadda jannada uu ku magacaabay yacni markaa weeyaan yacni farabadiya laa xawla walaa quwata ila billaah fa inaha kanzu ljanna waa kansigii ama khasnaddii jannada weeyaane ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam caawa waxaynu uga jeednaa bilow ayaynu uga jeednaa faatixada yani saas yadaa baynu marka u fasiray macna ahaanna faatixadu waxay koobsatay yacni markaa diinkii oo dhan bay koobsatay waxa marka ay koobsanaysa awalka marka laga soo bilaabo tawxiidkii rabbinimada in ilaahay loo keliyeynaayo rabbi alcaalamiin waa tawxiid rububiya bismi illaahi alraxmaani alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani alraxiim maaliki yowmi iddiin asmaadii ilaahay baa ku sugan oo allah baa ka mida alraxmaan baa ka mida alraxiim baa ka mida rabbulcaalamiin baa ka mida maaliki yowmi iddiin baa ka mida waxa weeye asmaa ilaahay weeye ammaan ilaahay la ammaanayaa ku jirto alxamdu waxa weeye waa ammaan ilaahay la ammaanaayo waa alsanaa'u bilqowli cala aljamiil alikhtiyaariyi cala wajhi altacdiimi waltabjiili walmaxaba waxa weeye waa ammaan odhaah lagu ammaanaayo yacni ammaan ikhtiyaari ah oo markaa waxa ficil ahaa ficil ikhtiyaariya lagula yimi yacni ammaanta lagu ammaanaa xamdi la yidhaahdaa iyadoo la jecel yahayna lagu ammaanaayo marka waxa weeye tawxiid alasmaa wasifaat baa ku sugan magacyada ilaahayna sifooyin bay koobsanayaan xamdiguna sanaa buu sheegayaa kamaalkiisa ilaahay lagu ammaanayo sifaatkiisa kamaalkaa marka sidaas aawadeed kullu ismin min asmaai illahi yatadamanu sifa sifatu alraxma sifatu lmulki sifatu waxaweye uluuhiya sifatu rububiya kullu dalika waa koobsanaya tawxiid alasmaa wa sifaat baa ku sugan iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyaaka nacbud tawxiid alcibaada tawxiid alilaahiya cibaadada in ilaahay loo keliyaynaayo keligii la caabudaayo ayaa markaa ku sugan maaliki yowmi iddiin aliimaan bilbacsi baa ku sugan bacsiga iyo ajazaaga iyo abaalmarinta in la rumeeyo ayaa ku sugan taana waxaa ka imanaysaa in marka hore abaalmarinta la abaalmarinayo bicsa ka horraysay wamaa kunna mucadibiina xataa nabcasa rasuula markaa rasuul in la soo diray oo awaamir iyo nawaahi iyo markaysa markaa takaaliif la yimi taana waa laasimsanaya waxyaaluhu laasimsanaayo ayuu markaa ka mid yahay wa iyaaka nastaciin yadana isticaanada in ilaahay loo keliyeynayo rabbi keligiina la tala saaranayo tawxiidu ayay sii raacaysaa allah keligiina la tala saaranayo waxaa ku sugan ihdina siraata almustaqiim yacni waddada toosan ilaahu nagu hanuuni yacni waddada toosan yacni e, ilaahay laga baryaayo inuu ilaahay inagu hanuuniyo aynu ka baryayno ilaaba ilaa waa in markaa cid dadka tusisay waa inay jirtaa rasuul la soo diray iyo kitaab lagu soo dejiyey waa inuu jiraa marka aliimaan birisaala waxa weeye waa laasimsanaya yacni waxa weeye iimaan birisaalana waa laasimsanayaa taasi waa ka imanaysaa waxaa kaloo ka imanaya in waxaweeye dariiqii siraatulmustaqiimka ahaa in la raaco ayaa markaa ka imanaysa ilaahayna laga baryo ilaahay la weydiisto ihdina asiraata almustaqiim qofkuna dadaalkiisa uu la yimaado baryaduna waxay ka mid tahay dadaalka uu la imanayo ayay ka mid tahay hayri almaqduubi calayhim wala adaalliin waxaa laga qaadanaya wax alla wixii lumay hadday yihiin gaalo iyo hadday yihiin firaqa ahlulbidaca iyo ahludalaalka ah dhammaan iyagana in la khilaafo ayaa laga qaadanaya marka suuraddani waxa weye waa suura jaamica waxa weeye wa acdamu suuratin fi lqur'aan waa suuradda qur'aanka ugu weyn sida nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista ku sheegay waa suuradda qur'aanka ugu weyn weeye saas aawadeed baa laynoo sheegay salaaddan faatixa lagu akhrin inaynay markaa asaxayn waatuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam laa salaata ila biummi alkitaab yacni salaadii ma jirto ila bifaatixati alkitaab ila biummi alkitaab faatixada haddaan la akhrin wax salaadii ma jiraan yacni salaaddii ragcad kasta waa in lagu akhriyaa waa mid waajib ah yacni markaa weeye rukni arkaanta salaadda ka mida weeyaan waa rukni la'aanteedana salaadi asixi mayso kullu rakca waa in lagu tukadaa oo lagu akhriyaa faatixatu alkitaab waa in lagu akhriyaa saas yadaa weeye marka caawa waxaynu uga jeednay bilowga ayaynu marka faatixada faatixadaynu ku bilowno ayaynu uga jeednay saas aawadeed yada ayaynu caawa ku gaabsanayna insha allahu tacaala ilaahay ha inoo dhammaystiro oo hayna waafajiyo khayrka ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu ina waafajiyo inuuna sahlo yacni marka waxyaalaha cawaa'iqda ana inaga ilaaliyo oo markaa fitanka iyo waxyaalaha inaga baajiya yacni marka waxa darsigu inaanu inoo dhammaystirmin ama marka inuu inaga kala qaarmo inuu ilaahay inaga markaa xijaabo waxyaalaha noocaasana inaga ilaaliyo allah baynu ka baryaynaa allahuma wafiqna lima tuxibuhu watardaa allahuma wafiqna lima tuxibuhu watardaa allahuma atmim lana alkhayra ya da aljalaali walikraam ya allah allahuma aamiin wsala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed